allahuma wafiqna lima tuxibh watardaah wbacd fasalaamu اllahi calaykum wraxmat wbarakaatu su-aashan odhanaysa khataraha waaweyn ee kusoo wajahan ubadkeenna ama mustaqbalka dhallinyaradeenna iyo xalka ama sida looga bixi karo waa su-aalaan isleeyahy mara labaatankii sannadood ee u dambeeyey haddaanay ka badnayn waa laga hadlayay waanay muuqanaysay dhibaatooyinkaasi ha la hadlee welina solution ama xal lama keenin iminka u malayn maa inaynu isweydiinayno dhibaatooyinka iyo khatarta kusoo wajahan ubadkeenna waayo waynu ku jiraa maaha khatar soo wajahan waa khatar aynu la noollay markaynu nimi caruurteenu yaryarayd ee aynan weli mashkiladda taabanin baynu odhan jirna khataraha soo wajahan laakiin hadda xaqiiqada markaynu eegno suuqa mukhadaraadka aada baynuugu jiraa xabsiyada aada baynuugu jiraa musixaadka caqliga meelahan dadka dhimarka aada bay noogu jiraa intaasi waa inta marar badan aynu moodno inaan gacanta lagu haynin mararka qaarkoodna waxaan isleeyahy in aynu moodayno inaynu waxtarnaayana kasii fog inaha jaamacaadka inooga baxay ee wadannadan wax ku bartay qaybo ka mid iyagana iyagiyo diini way kala tageen waayo sistamka wadannada tan ka jira innagoo qura maaha waa trendka yurubba u socoto dhallinyaradeedu ama sistamka waxbarasha ha aado ama dadka dhigaya ha ahaadaan trendka yurub ay u socotaa waxa weeyaan da-yarta dhowriyo soddon jir ka yari boqolkiiba toddobaatan bay tilmaamayaan inaanay ilaah rumaysnayn adugu qiyaas ummad la over seventy ayaan waxba rumaysanayn da-dooda yari marka innagu waxaynu nimi dhul dhisan oo dowladi ka jirto oo system leh oo nidaam waxbarasho leh oo falsafo nololeed leh oo qaanuun leh oo iclaam leh oo shaqaynaya waxaanaynu nimi inagoo kala daadsan oo kala firidhsan oo aan wada soconnin oo aan mustaqbalkana aragti ka lahayn qof waliba meel uu dabada dhigo iyo meel uu nabad ka helo hadday ka badatana wax la cuno iyo xoogsi uu ka helo ayuu raadcaynayay inta badanna bini aadamku mushkiladda uu yaqaanaa buu xalka u raadiyaa mushkiladda uu yaqaano ayuu xal u raadiyaa mashaakilkeenu halkan ugu nimi maaha mashaakil xaggeennii ka jiray xaggeenni mashaakil nooc kalaabaa ka jiray xaggeenni cid ilaahay diidani ma joogin laakiin cid yara faasiqowda waa joogtay ilaahay lama dafiri jiray laakiin qof dadka dilaa waa joogay xaggeennii qof been sheegaa waa joogay yacnii dunuubta xaggaa taalla iyo ta xaggan taalla waa kala nooc mashaakilkaad markaad xaggaa joogtay ka fakaraysa iyo kaad halkan ka fakaraysa waa kala nooc inteenna ugu badana waxaynu xal u raadinaynay nabad cabsi badan baa taallay nabad iyo xoogsi shaqaalaaan labada inaynu ka baxno laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkii ama dad badan ay labadaa si uun inay u maanij kareeno xal u heleen laakiin beledii halkan taallay kumaynan talagelinba markaynu soo soconayna wax iskamaynan weydiinin markay ina qabsatayna waxba kamaynan odhanin sidaa awgeed waxaynu kow luminay aydhanta huwiyadii waa lunta huwiyada ama identityga dadku uu leeyahay waa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay waxa ugu weyn laba shay waa af iyo diin waa labada shay ee ugu weyn ee bini aadamku uu ka dhigto maxay identity uu ka dhigto labadiiba ama waaba sii gabaabsi ama waa sii lumayaan oo afkeennii uu ka sii baxayaa meesha innaga iyo ubadkeennii si fiican isuma afgaranno luqaday ku hadlaan iyo luqadayn ku hadallaa isku mid maaha aydhanta tigii luqannimo ee soomaalineed way lumiyeen waxaa kaloo sii lumaysa aydhantan tigii diineed muxuu u lumayaa muxuu u lumayaa adigu laba waxbaad haysatoo kuu ilaaliyay aydhanta tagaaga diimeed koo waxaad timi adigoo mumayisa adigoo caqligaaga uu dhammaystiran adigoo waxna xuma u yaqaana waxna sama u yaqaana adigoo waxa saxa iyo waxa qaldan kala yaqaana adoo valueska islaamku uu leeyahy rumaysan mararka qaarkood waa laga yaabaa shahwaatu nafsiga inaad ku dhacaysay maalan qofka zinaysta wuxuu zinaysanaya isagoo arkay inuu xumo samaynayo laakiin umuu arkaynin wax fiican inay tahay wuxuu samaynayo dan valuegii ahaa inay zinadu xunta waad rumaysanayd walow kuba dhacba eh valuegaas waad rumaysanayd aduu markaa marka hore waxaad timi adigoo valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo tasawurkaaga iyo caqaa iyo waxaad rumaysanta ay kuu dhan yihiin waa mar labaad adigu indimaaj lamaad samaynin gaaladee waad ka soocanta tina ugu badani shaqaad soo shaqaysaa waxaa laga yaabaa inta ugu badan toban gaalin in ay wada shaqaysaan ama tobankaana shan shiyo ka timi kow gaal ingiriis iyo dadkan iyo horta qabaan iyo waxay qabaan waxaa laga yaabaa shaqada dhowr qof inaad isku aragtaa bes markaad ka soo rawaxdana ama masaajidkaad timaada ama maqaaxidii soomaalidaad timaada xidhiir kale idinkama dhexeeyo marka adigu kow markii horena waad ilaashanayd markii labaadna meelaad ku gabato kalaad heshay oo soomaalidii iyo masaajidkii iyo maqaaxidii iyo intaasaad socotay ilmahan isaga markaa laba dhib baa wada haystaa makiinadan ka warrami doonno shiin soconaya inuu dhiibna oo ku daray oo waxbarasho leh oo culture leh oo dhaqan leh isagoo aan dhammaystirmin ayaynu nursery kaga bilownay ama iskuol kaga bilownay dabeetana iyaga tababaray waa mar labaad adigu dadkan indimaaj kumaad samayn lamaad noolaanaysa wuu la noolyahay waa la asxaab waa la kalaas waa la nooliye waa la cayaaraa waa isku xidhan yihiin waa dadkan wuu la nooliyey adiguse lama noolid real isagu waa nin ama waa gabadh ku dhex jirta ummadda ummadatan adiguse sinaba wax uma wadaagtaan saacaadkaa ka kale aamusan tihiin aydan wax badan ba isweydiinin ayay wada joogtaan inta kale isma aragtaan haddaba mashaakilka sawirkiisu waxba uma baahna baraaco badan iyo inaan xisaa'iyaad akhriyo inkastoo laga yaabo dhan inay awareness ka kee ka ka samaynayso laakiin dhanka kale waxaan ka baqayaaba inay idinniyi jebidso waa is tan cidina badbaadi mayse uun ilaahay bay leeyihin inta guriga sii fadhiisataan saa daraaddeed ixsaa'iyaadkaa badan waxba akhrii mayno waayo intay awareness keenayaan intaa niyi jabaysaanbaa ka badan laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaamno war hantida qura aynu haysanaa waa dad bini aadan baa ugu hanti fiican waxay yidhahdaan qoracaan ama braziliana paulo quelo bay yidhahdaan paulo quelo waa nimanka buwaagta ugu badan ee dunida la iibsada leh olmost waxaan filayaa hundred fifty milyan cobies ka badan inay buugiska gaadhayaan boqol iyo konton milyan wax ka badan waa the second man bay yidhahdaan dunidaba saa waxu bablashgareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabkee wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxa sameeya markii dambena noqday qoraa novelladan iyo waxaa la qoriya waxa kan sameeya iminkana eh, united nationkaabuu malaa u yahay rajulu salaamka dunida qisaskiisa waxaa ka mid a qiso yaroo kooban shako yaroo kooban buu qoray shakada koobana uu qoray wuxuu yidhi oday baa jariidada akhrisanayay buu yidhi dabeetana inan yaro u dhalay ayaa mashquuliyey markuu sidaada ah, rogba ku yarbaa su-aal weydiiyo kan yar iska mashquuli buu isnays yidhi marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashi maabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyey markaasuu intuu u dhiibay buu yidhi halkaa fadhiisoo dunidii dib isku rakib maabkii dunida samee wuxuu isal haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo qisada waxay sheegaysaa inaan shan iyo toban daqiiqaba gaadhaynin markuu kii yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yihi waa tan waan sameeyey odagii su-aal buu weydiiyey war hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ima dhigto dasaad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maab kaga sawira xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii unbaa isku hagaajiyey buu yidhi gacantiiyo lugtiiyo adinkiiyo isugee dee dunidiina way isku hagaagtay markaa qofkii isku hagaajiyey dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmada maamahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasa ah waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye thats the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini markuu dumana nolosha iyo dunidoba way duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan markay dumaanna wuu dumaa walidaalika baa iminka aqoon-yahanada waaweyneye reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaradeeni way dumaysaa maaha cid ka xoog badana inay timi waxay leeyihiin trendkaynu hayno wajhadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan wadana waaweynoo dunida ka midaba waxay tilmaamaan wax kale ma haysanay bini aadan baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay ayaanu nolosha adduunyao dhan bedelnay yani waddankan yar ay yidhahdaan jaban wuxuu leeya qofka bini aadamkaanu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelnay sida awgeed culammada ka waranta sociology bulsho kuwo ka warama psychology kuwo ka warrama dhaqaale iqtisaad economics kuwo ka warrama siyaasa kuwo ka warama tarbiya iyo educational policy waxoo dhamme waxay yidhaahdaan one thing bay ku salaysantay bay yidhahdeen philosophy qofka bini aadamka maxaa u cuntama maxaa u fiican school of thoughtska kale gedisani waxay sifaynayaan qofka biniaadamka wixii ay u arkayeen iyagu inuu u fiican yahay dabeetana politicalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo waxo dham waxay ku salaysan tahay qofkan biniaadamka maxaa u fiican see loo horumariyaa saddex aragtiyoodoo kooban bay dunidao dhami rumaysantay markaa qolo u aragta qofka bini aadamku inuu shaydaan yahy imtixaan inuu yahy asalkiisu inuu shariyay markaa sistamka iyo dhaqaalaha iyo waxoo dham inay ku salaysnaadaan qofkan in la xakameeyo qofkan in la rifo qofkan in la controlo how much you do that ayaad nolosha horumaraysa bay qabaan waa maalan even philosophiga christianity baa ka mid ah oo christianity wuxuu rumaysan yahay in lagu dhashay khatia qof walba eedii nebi maxamed nebi aadam inay dhinac ka saaran tahay oo dadka o dhami dambiilayaal yihiin ay u baahan yihiin salvation iyo wixii rifi lahaa iyo qurunka ka rogi lahaa qayb kaloo ka mid waxay rumaysan yihiin insaanku inuu khayir yey wanaag inuu yey wax yararoo ah ka dhac laakiin waa wanaag waa filosofiyadan maanta jack rosso iyo nimankaasoo dhami political issueskooda waxay ku saleeyeen asalka insaanku inuu yahay mid khayira ah. qolo saddexaad oo materialistka u badani waxay rumaysan yihiin insaanku inuu yahay safxa baydaa waa bage madhan bay leeyihin culjarkaa foomgareeya waxba kuma jiraan isaga islaamku wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamkii xagga khayrka inuu badan yahay laakiin nawaasici shar oo shahwaat nafsigiiyo waxaa kanaya nawaasic alkhayr ba inay ku jiraan inaa hadaynaahu najdayn inuu yahay labada jidba inuu qaadi karo laakiin asalku inuu yahay fitra saliima walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim baa ilaah yidhi bini aadamka waxaan u abuuray axsanu taqwiim yani waxay leeyiin qofka bini aadamka ee fitradiisa haddii laysu daayo fitrad oo abuurkiisa yani waxaa jira bay leeyihin qoomaha in philosophy wax axiomisa la yidhaahdo oo ah waxyaabaha aan broofska u baahnayn oo ah qofka bini aadamka wax naturally uu rumaysan yahi haddaan qalinkaa qaado uma baahna daliil inaan caagadaa biya qaadi karo bimujarad inaan qalinkaa qaaday baa waxaan garanayaa maxay inaan mujarad inaan caagadaa qaaday biyaa baa waxaan ku garan karaa maxay inaan qalinkaana qaadi karo ila kii weynaa baan sidaa uma baahna bay yidhahdeen daliil syniska iyo filosofiga iyo waxaan oo dhamme wuxuu ku salaysan waxa ay axiomiumska yidhaahdaan si kale haddaanu tilmaamo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa abuurkeenni in ballan laynaga qaaday waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidna rabbigiin ma ahay inuu rabbi weydiiyey amase sayniska dunida calaamadaha ka muuqda inay sheegayaan inuu ilaahay rabbigood yahay si awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya faaqim wajhaka lidiini alxaniif faaqim wajhaka lidiini xaniifa fitraة allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah diinta quman ee xaniifka ah ee shirkiga ka dheer ee waafaqsan fitrada qofka bini aadamka ah ku qumi wejigaagabaa la tilmaamaya haddaba waxaynu leenahay insaanku wuxuu u lumaa bifitratihi xume eh nawaasicda khaarijiga waxaan environmentka debadda ee waxa kaga imanaya ayaa inta badan lumiya walidaalika buu nabigu wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaa waxaan abuuray addoommahaygu iyagoo quman dhammaantood wa innahum atathum ashayaatiinu fajtaalathum can diinihim shayaadiintaa weerartay ama shayaatiinulunsi ha noqdaan ama shayaatiinuljinni ha noqdaane dabeetana iyagaa diintoodii ka kaxeeyey waxaramat calayhim maa axlaltu lahum wa amartum an yushrikuu bimaa lam unzil bihi sulطaana haddaba wadanadan aynu joogno waxaa jooga dad trainid ah dad la tababaray oo loo tababaray waxaa loo dhiibay inay qofka bini aadamka ka dhaadhicin karaan dadkaasi ha noqdo wasaaradaha waxbarashada ilaa tacliim sare ha noqdo iclaanaadka iyo iclaamka iyo aflaamta iyo waxaan dadka sameeya ha noqdo adabka iyo riwaayadaha iyo waxkan dadka qora ha noqdo waxaasoo dadii waxay u traingaraysan yihin inay qofka bini aadamkaa madaxiisa gadiyi karaan walidalik in western markaynu joogana waxaa la idhahaa sinaacatu ra'yi aragtida waa la sameeyaa bay leeyihin siyaasiyiintu bulshada xaggii la doonaabaa loo jeediyaa waa la sameeyaa haddaba dunidu waxay isku waafaqsan tahay tacliintu waxbarashadu inay tahay meelaha ugu muhiimsan ee isbeddelku ka dhaco waddan walba siyaasiyiinta joogaa waxay jecel yihiin bulshadoodu inay homogeneous group noqoto mutajanis dad dhan wada jeeda iyadoo diversity tiro badani uu ka dhex jiro kala gadisnaan badan ay jirto ayaa haddana waxaa la ysku dayayaa bulshadaas inay si qura wax u wada aragto si qura wada noolaan karto wada socon karto bulshaba bulshaday homogeneous ka tahay bay isku xidhnaanshiyaheedu ka xoogan yihi isla markaa maamulideeduna ay ka fududay markastoo dadka aragtidiisu isku dhadhow yahay in la maamulaa waa wax fudud markastoo dadka aragtidiisu aada u kala durugsan tahayna in laysku hayo la maamulaa waa wax adag haddaba waxay dhaahdaan waxbarashadu waa meesha dadka isku aragtida lagaga dhigo compulsory education bay waddanadani samaysteen dadka waddanka degan oo dhami toban sano ama sagaal sannadood oo waxbarashaa waa inaad qasab ku martaa sagaalkan sano ama tobankan sano waxaa lagu barayaa bulshadan sida loola noolaado hadday afkooda tay hadday dhaqankooda tay hadday valueskooda tay hadday waxa qiimeynayaan tahay bulshadan waddanka leh siday u wada noolaan lahayd baa la baraa wixii kasii dambeeya tacliimina horumarka wadanka buu ka fakaraya xayaad kariima qofku sidii uu heli lahaa walidaalik ayaa isticmaalku markuu qabsaday wadanadii muslimiinta oo kale indiya wadan weyn oo islaamiya ahaan jirtay boqortooyin waaweyn oo islaamiyana ka jiri jiray ingiriiska u yimid ayar ayar buu u galay ingiriisku waddanka xoog kuma qabsanin laakiin markii hore meel yaroo aan shaah ka beertay siiya buu yidhi meel bay siiyeenoo shaah buu beertayo markii dambe wuxuu yidhi waa beertii waa layga weerweerarayaye waxoogaa huba halay ogolaado inaan la soo dogo beerta ku ilaashado security baan u baahnay hub baa loo ogolaaday beertiisi buu ilaashaday markii dambe boqoradii meesha joogay wixii sida soomaalida isdilaysa oo kale isdildilay qoloba marbay u dustaay oo tidhaahdaa waxoogaa hubanu qolu taageera siduu sidii ugu wadu ka wada qaaday wadankana uu qabsaday dabeetana system of education buu sameeyey system of educationkaasa waxaa ka waramaya niman culamo raggii waagaa joogi jiraya waxaa kamid mid a nin gabyaaya oo la yidhaahdaa akbar ilaah al aabadi akbar ilaah al aabadi waa nin looyer qaadi ahaan jiray markii dambena gabayaa noqday gabayadiisi waxay u badan yihiin gabayadan sukhuriyada ee jeesjeeska u badan ee fukahadee dadku inta badan ay qabtaan marka gabay buu tiriyey uu kaga waramayo sistemka waxbarashee meeshiga jira wuxuu leeyahay gabaygiisi markay af carabi ku tarjumaan sheekhi nadawi ayaa tarjumaya wuxuu leeyahay yaa xasrata calaa fircawnin dahab maxaa murugo raacday ayuu ka warramaya fircoonkii tegey fircoon reer banu israiil buu ka shakiyey soo maaha dowladnimadiisuu ka shakiyey dabeetana xukuma buu soo rogay inaanay wiil dhalin wixii ilme ee reer banu israa'iil dhalaan in la gowraco la dilo caruurnimada lagu dilo ninkani wuxuu leeyahay markaa alla maxaa ceeb raacday buu leeyahy fircoonkii reer banu israa'iil kaana calayhi an yunshi'a kuliyatan fii masr falaa yudkar bifadiicati qatli lawlaad buu leeyahy wuxuunbay ahayd buu yidhi inuu sistem waxbarashiyo kuliyada sameeyo oo ceebta ah caruur buu laayay uu ka baxsado yacni carruurtunbuu caqligooda bedeli lahaa buu leeyahy muu waxbarasho sameeya buu leeyahy oo carruurta caqligooda bedela intuu laynayo ceebta ahayd carruurtuu laayay ayuu ka badbaadi lahaa yacni wuxuu tilmaamayaa sida ay waxbarashadu u bedesho caqliga bini aadamka walidaalik ayaa nin filosof ahaa oo muslim ah, maxamed iqbaal la odhan jiray cambridge university macallinna ka ahaan jiray waxna ka bartay hal qarni ka hor nineteen oh kii meelahaasi markii dambena munikh university ka baxay waa nin filosof ah waana nin gabyaaya inta badan way yartay filosof gabyaa wuxuu ahaa ninkani nin dhanna filosof ah dhanna gabyaaya oo afkaartiisa markaa ku dhiiba gabay ahaan ayaa wuxuu ka warramay waxbarashada markaas wuxuu ku tilmaamayaa isna tacliimtu buu yidhi atacliim huwa alxaamud aladii yudiibu shakhsiya waa icedka bini aadamka intay dhalaaliso alkaa-in alxay ayay dhalaalisaa buu leeyahy uma yukawinuha kamaa yashaa dabeetana siduu doono ayuu dib ugu dhisi karaa waxaasoo dhan macnaheedu waa maxay ma waxbarashadaynu diidanay baa maya maya horumarka iyo nololeed ama adduunka horumarkiisa iyo aakhiro horumarkeedu labaduba waxbarasho ku xidhan yihin diintu saasay sheegaysaa haddaad rabto adduunka inaad horumarto iyo haddaad rabto aakhira inaad horumartaba labaduba waxay ku xidhan tahay maxay waxbarashay ku xidhantay si awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo diraya adduunka kan wacallama aadama alasmaaa kullaha waxbaa soo baray isagoo aqoon le buu yimi saas baa diintan islaamiga ah wixii ugu horeeyee soo dega iyadoo meesha ay ku soo degtay ahayd meel saxaara ah oo aan aqooni ka jirin oo thaqaafa ka jirin oo waxba ka jirin oo dad aqoon tixgeliya dadka ugu fog ah ayaa haddana qur-aanka wixii u soo hordegay wuxuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra wrabuka alakram aladii callama bilqalm callama alinsaana maa lam yaclam wax cilmiga iyo qalinka iyo waxaa ka waramaya bale suuraddii saddexaad ama afraade xataa qur-aankay soo degta haddana nuun walqalam wamaa yasturuun bay yacnii iyadoo laga yaabo carabi waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa qur-aankii ugu soo hordegay wuxuu ka waramayaa maxay qadiyat lcilm waayo bulsho ma aasaasanto haddaan cilmi jirin ilaahayna nebigiisii moxameda calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu gallad iyo manno sheeganayaa inuu waxbaray waanzala calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llahi calayka cadiima baa ilahay leh waxaa lagugu soo dejiyey kitaabka iyo xikmada sunnada waxaana lagu baray waxaanad garanayn baa ilaahay yidhi kaasina waa ilaahay dheeraadkiisa weyn baa ilaahay leeya oo alla ku siiyey yani ilahay wuxuu nabigiisi ugu gallad sheegtay in maxay in wax la baray nebiguna markuu ilaahay baryayay ducada qur-aanka ugu taalla waxaa ka mid ah waqul rabbi zidnii cilman ilahu aqooni kordhi bale nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu tukado subax waxyaabuhu laasimi jiree subax kasta u akhrii jire waxaa ka mid ah allahuma inna asaluka cilman naafica wa risqan ayiba wa camala mutaqabala ilaahu waxaan ku weydiisanayaa cilmi waxtara camal aada aqbasho iyo arsaaq xalaaloo ayiba subax kasta salaada subax markuu ka baxo waa ducooyinku akhriyi jiray ilaahay wuxuu ka magan geli jiray laakiin allahuma ini acuudu bika min cilmin laa yanfac aqoon aan waxtar lahayn haddaba aqoonta galbeedka taalla ee wadanadan taalla aragtida qofka muslimkaa marka lagu eego waxay isugu jirtaa waa waxtar adduun oo qabashna wata dakhanna wata markaan waxbarashada ka waramayno waxay idhaahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan saddex qaybood unbaa loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog ugaga warramaya waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuol geyno ayna wax damba ku darsanin si awgeed waxaan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteeda iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahy iyo natiijada ay soo saartay saynu arki karno culumta bay yidhaahdeen dunida taalla waa saddex qaybood qayb waa la kala qarsadaa laysmana siiyo sinaba laysuguma ogolaado basaasnimada dunida ugu weyna iyaday ka dhacdaa qaybna waa la laysku qasbaa sankaa layska geliyaa waa laysa siiyaa waa la maalgeliyaa qofka baranaya qaybna waa la kala gataa bay yidhaahdaa waxbarashada dunida taallaa bay dhahan waa saddexdaa qaybood qaybta koowaad ee aan sinaba laysu siin waxay dhahan waa culuumi siyaada waa culumta keenta waddan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culumta ku saabsan bay la yidhahdaa maalan nuclear weaban iyo wixii ku saabsan laysuma ogola ciddii xariiqdeeda xaggeeda soo egtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan cor idyaha ay leeyihiin shirikaadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadina ma bixiso coridea maalan coca cola boqol iyo dhowr sannadoodbu hadda secretiyey oo ay leeyihin dunida laba qofoo qura og xataa waxa meesha ka jiro oo dhan meel bay ku qarsoontahay tahay banki bay taallaa laba injineeroo quraa loo sheegaa waxaasaa laysugu qaldo thats all cid kaleo ogi ma jirto boqol iyo dhowr sannadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xoogga abuura taliska abuura waxaa abuura laysma siiyo waxay idhaahdaan dunida marka la eego basaasinimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badane laysbasaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihin waa meelaha inta isku jaalka jaalkaay xataa ay isbasaasaan isxadaan sanada qaar bay waxay leeyihiin westranka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaanay ku saabsiisan tahay maxay cor ids la kala xadayo oo waxaa ku saabsan aqoonta ayada iyada laysma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkayaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taas waa qeyb qeyb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qeyb ka mida safaaraddeeda ka dhigto qeybtaa wax faafisaa waa aqoonta ku saabsan bay idhaahdaan aydhanta tiga waddankuu leeyihi hadday diintay hadday culjartay hadday valuestay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaarada dunida safaarad kastoo aad timaado safaaraddu waxay leedahay qeyb culjarka ah safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa iminka westeran oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donarsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaartay reer galbeedku rumaysanyihin ama l b g t dheh ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo boloticiska booska la yska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xunyi iyo waa saniyo kaasa iska dambayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu noqon lahaa maxay af international oo dunida laga yaqaano waddan waliba wuxuu raadcaynaya taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ay u noqon lahayd kaana shakaa la iska geliyaa wadan waliba inuu maalgeliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher educationka marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan cultureka iyo valueska iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtiday dad ku leeyihin inay ilaaliso oo dadka la baro qeybnaba yidhaahdeen cilmiga ka midi waa qeybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa un iyada lacagtaada dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kanaynu sheegno idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay wa waa kuu banaantay deerfor iyada waa la kala gataa un brofesorkana waad gadan kartaa jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka idan waxa dhaha tacliinta dunida waa saddexdaa qaybood waa qayb aan laysu ogolayn secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto qayb shanka la layska gelinayo cid waliba inay faafisa ay rabto iyo qeyb mushtarak bini aadamku u yahay oo cid waliba ay gadayso haddaba innagu markaynu halkan nimi innagoon waxba sidane maran baynu nimi waxaanaynu nimi system wadan leeyahay oo degan oo ka fekeraya culjarkiisa dhaqankiisa afkiisa aragtidiisa valueskiisa siduu wuxuu arkaya ka fakeraya oo u dhigtay wasaarad dhan oo balaayiin mina dollaaraad ku baxdo waxaynu rabnaa inaynu ku dhex noolaano waxaynu leenahay markaa waxaynu rabnaa ubadkeennu inaanu identitygiisa luminin inaanu afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa lumin maxaynu markaa inagu samaynay aynu bixina waxaynu samaynay malcaamad iyo masaajid malxamadda maxaynu ku dhignaa inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa tatsol inta ugu badan iminka baraarug yari soo bilbilaabmaya wax kale lagu dara laakiin inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa waxaa meeshan yaalla markaa wasaaradda waxbarashada iskuulladeeda waxaa jooga dad trainid ah dad loo tababaray qofka bini aadamka ah inay waxu dhigaan oo ka dhaadhiciyaan malcamadeena iyo masaajideedana waxa jooga nin ama daacad oo raba inuu dadka waxu dhigo laakiin aan la tababarin macluumadii wuu hayaa aqoontii wuu garanayaa laakiin sida ilmahan yare da-dan joogiyo kan da-dan joogiyo saa loola dhaqmay loo tirengareeya lama barin tababar ma qabo ama maahee waa shaqo waayeyba suuqa shaqada hadduu soo helana war malcamadii ciduu dirta anugu shaqaan helay buu leeya iska tegayaa hadduu hore shaqo u waayo dadkan afgaran waayo meelaha kana e, malcamaduu alif alifdhedaasu wadayaa iyo faatixad akhri iyo waka idan laba system baa markaa rabnaa inay beratamaan system nin voluntary u dhigayo ama nin dani baday u dhigayo oo aan trainid ahayn curriculum trained la tadwiiriyeyna aan wadanin oo aynu rabno inuu afkeenni iyo dhaqankeenni iyo diinteenni dhigo iyo system qof tababarani uu dhigayo khubaro loogu talagalay inay manaahijtooda soo dejiyeen oo loogu talagalay dadkan in laysku milo oo hal mida laga dhigo dhallinyaradeenna markaa laba qaybood bay u qaybsamaan qolo systemkaa iskala qabsata oo hore u socda iyo qolo wadiba kari weyda qolada wadi kari weyda guri foqoyra buu ka yimi dhibbayna haysata wax badan uma qaban karno ubadka inanka yare isku classka yihiin waa brightname wuxuu xidhan yao dhami kaba waa brightname kaba daa nigsaanta brightnamea kolba nigiska yare hoose kalsumada la xidhanayo surwaalkan waxaa dabada looga rida inaad muujiso brightname inuu yahay eh, nagaskaad xidhantahy inaad mid yaroo calala xidhnayn dadkani markaa magac bay wada raadacaynayaan oo sitaan inana haddii shaadi israaal ba loo xidhay meeshuu tegey inantiina xijaab yar baynu ku duuduubna meeshaynu geynay waa la yasayaa waa la daceedaynayaa waa la maagayaa kii adkaysan kari waaya midbaa afka usoo dhuubayo wuxuu odhanayaa war ma rabtaa labadan kabada qurux badan inta baashan yar baa la qaadaayo halka yar baa laga iibiyaa baashan yar qaad thousand bound berewik baad helaysaa ninkani ma caba waxa kan laakiin labadaa kabood ee naygaa buu u baahan yahay maalinta horuu qaadaa kunbaabuu soo helaa laba kabood oo cusub buu iibsadaa iyo koodh yaroo cusub iyo systemkii iskuolka nin la socon karaya buu noqdaa wixii la watay laakiin dee baasho haddaad bilowda lacagti waa macaantahy marka hore lacag soo hel yaroo quick maniyabaa u geysay laakiin seerkalka mar haduu galo oo lacagtu dhadhanto waxbarashadan iyo waxani way baxaysaa wuxuu noqdaa markaa akhiiran qof iskuulka ka dhacay oo ama drug diilar caadiya noqday ama gaango noqday ama jeel ku dambeeyey ama dawakayba oo musaxaadka caqligaa la geeyey meelah waalida la geeyey kii kale systemka la qabsaday maxaa ka hor yimaada kii si uun isu manage gareeye adkaystay innan ku yahayba systemka ku jiray ee etedhin yar griidhkii ka baxay jaamacad u xidhxidhay kaasina laba wax buu la kulmaya kow shahwaad tiro badan buu la kulmaya hablo yareeroo isku xoqa inamo yareeyo hablo yaroo isku sii daayay meel open society ayuu tegayaa dad multi cultural ah, open society-a wixii adigu aada lahayd waa xumanaan xumo u aqoonin ay ka mid tahay nolosha caadiga wuu qadeeyey iyo inan buu la kulmay its the same inaad wax cunto iyo inaad gabadh israacdaan no difference markuu inanku jaamacadda joogo culturka meesha yaalla wax u dhexeeyaa ma jiraan waa laba wax oo nolosha caadiga la sameeyo ka mid a idan shahwaatu nafs tiro badan ayuu la kulmayaa waa dhan dhanka kalena shubahaad badan buu la kulmaya oo ta kasii khatarsana wax diintiisa ka shaki geliya hadduu qofkan waxba umaad soo sheegin malcamadiina faatixadaa lasoo qaybsiiya ama toban jis buu hayaabaa la yidhi laakiin wax kaloo uga dambeeya ma jiraan dabeetana su-aalo tiro badan oo jaamacaadku sideedaba waa meesha qura ay taallo afkaarta waddanka taalloo dhami rofesorada joogaa waa kala wada mabaadi ardada joogaa waa kala wada mabaadi markaad jaamacadda joogto waa goob dagaal oo afkaarta lagu dirirsan yihi left iyo bidix iyo midig iyo mid fog iyo mid dhow iyo mid liberalism iyo mid eh, environmentalist iyo mid kale waxoo dhame waa jooga wax bini aadam la sheego una aragti la sheego meesha ay ku urursantae la isugu wada keenaa waa jaamacadda jaamacadda markaa waxaa jooga brofesaro khubaro waxaa rumaysan iyo arday waxaa la kala safan iyo midh yaroo muslimo intaad kusoo dhex tuurtay madhan aan waxba isaga ku jirin waa madhan yihi iskuulka waa laga yaabaa inuu tob yahay a plus ama e grade ama b plus inuu yahay arday muuqda markay waxbarashada materialka tahay waa suurtagal laakiin waa madhan yahay xagga kale kana waxaa ku dhaca badan inuu jabo oo laba midun inuu ku dhaco dee haddaynu ni over seventy percent diin la ma ilaah ma jiro oo rumaysanayn inuu groupkaa galo haddii aanu gelin kuwaana inuu galo kuwa ah sidii aan ilaah jirin u nolow qaarna waxay rumaysan yihin inaanu jirin qaarna waxay rumaysan yihiin sidii aanu jirin u nolow that means noloshaa isku cidhiidhiyin feel free xorriyad dareen sidii aanu jirin jirinu noolow kaasina waxaa laga yaabaa xagga waxbarashada ama xagga shaqada ama xagga dhaqaalaha inuu guuleysto laakiin waxaad adigu wadatoo dhan wuu ka baxay soomaalina maaha waa kafaanaya dhaqan soomaaliyeedna ma haysto inaanu muslim ahaynbana waa suurtagal soomaaliya wax loo diraya eeyoyonkood waxu soo diriyay reer hebel halkan jooga iyo waxaana kulama rumaysnaa idan waa nin faranjiyo ka mid ah dadka wadanka jooga waa nin ka mid ah dadka wadanka jooga mushkiladeenna waa taa maxaa xala hadaba mushkiladeenna waa taa waana waaqacaan la noollay ilmahan yarina garar buu leeyahy waayo dee intaynu badweyn dhigna baynu waxaynu idhi dabaalo nin ragaa tahay amba waxaan ka soo baxay intaasoo dagaaliya intaasoo waddan baan ka soo boodaiyo intaasaan soo maraya nin baa alla kaa dhigay waxaad cuntiyo meel aad u hoyataba helaye ka dabaalo dunida baynu nidhi marka waxaynu u inagu inaynu kedeed soo maraye isagu nimca ku kor inuu yahay inuu een laakiin isagaa kaa dhib badan adigu marnaba dhib caqliyeed maad la kulmin dhib diineed lamaad kulmin dhib shahwadeed lamaad kulmin dad aad af iyo dhaqan iyo diin iyo akhlaaq iyo values iyo wax walba la wadaagta aad la soo kulanta waxa ugu badanaa waa isdisheenun oo kala cararteen waxa ku badanaa adigu aad la kulanta intaasay ahayd laakiin ninkan intaad balaayo madaxa u gelisaad waxaad leedahay waa inaad seer fiveta ah. ninka raggii wuu ka baxaa dhibta raggaa loo sameeyey maxaa xala xalku waa wax cad oo la garanayo laakiin inagu ma yeelaynaan weeyaan xalku waa wax cad ee inagu ma samaynaynaa kow qofka bini aadamkaa ah shubahaad baa ka hor imanaya ama waxaan leenahay challenge fikriya oo caqadiya oo diimeed iyo mabaadi-eed baa ka hor imanaya wuxuu u baahnaa qofka kani inaynu tallaallo tallaalka soo ma taqaaniin tallaalku waa waxaad mustaqbalka ugu sii talagashay waa qof environment uu ka jiro xanuuno aad rabto inuu ku noolaan karo safe inuu ka ahaado bini aadamku berigii hore u reer baadiye ahaa ee bereleyda kale fogaa xanuunada isma qaadsiin jirin xanuunaduna wax yar bay ahayn manay faafi jirin metropolianka markan la noqday labaatan labaatan milyan iyo soddon milyan magaalo qura loo wada degay ee wax walba la ysku darsadaa xanuun oo dhami yimi waxaan oo dhami waa industrial systemkii wixii ka ratibmay xanuuno cusub iyo kuwii hore faafistood iyo beliyo baskar oo dhame laakiin dadkii waxaan samaystay waxay u fakereen inay waxaa ka hortagaan oo ah warintaynan maranin yurub xanuunaa ka dhacay wadanada qaarkood saddex meelood marka laga dhigo meel baabi'iyey waqhtiyadii ay waxaana bilaabmayeen wadan dhan oo one third hadduu soddon milyan ha toban milyan mar qura wada dhibatay waa black dayskay sheegi jireen laakiin way fakereen waxay u fakereen war dadkii waa kan magaalo isugu yimo waa tan dhibti sii badanayso dadkii wuu isdhexgelayaaye how they can survive siday u noolaan karaan derfor waa la maalgeliyey baadhitaana la sameeyey kan baa la sameeyey waxaa la gaadhay in la helo aqoona in dadka la tallaalo tallaalku waa xanuunkiioo nasakhanintiisa badani baa lagugu mudayaa oo qofka bini aadamkaa ilaahay jirkiisa wuxuu siiyey difaac heegan ku jira difaacaagaasba waxaa la barayaa xanuunka noociisa dabeetana weerarkuu bilaabaya sida loo dilaabo markiiba baranaya markuu barto wuu record garaynaya yani khalaaya lamfawiya white blood salskaagu waxay leeyihiin t salisku qaybo sida dabaabadaha iyo kaarayaasha iyo ciidamada u dagaalama qaybo gantaala rida qaybo wax basaasa qaybo qoraal la sameeya waxaasoo dhan ilaahay wuxuu ku kaydiyey dhiiggaaga cad wad balorsalskaaga waxaasoo dhan leh xanuunku markuu jidhka soo galo qolaa basaasto waxay sheegtaa wax dheeraadii inuu jidhka soo galay waxaa loo dalbadaa ciidamada maafiica qaybo ka mid oo ku garaaca la yidhahdaa haddii madfacaasi dilo rikoodhkaa lagu qoraa markastoo xanuunkaas yimaado madfaca hebel buu baahanya ku dhufo hadduu madfacaasi dili waayo t selska qayba kale t eight t for baa loo dalbadaa oo ah ciidamada kaarayaasha iyo kuwa dabeetana dagaal baa ka dhaca dagaalkaa waxa sababma waxa ka dhasha malaxdan iyo dheecamadatan iyo waxa kani bay waa shuhaadadii meesha u dhimatay labadii kooxood ee iskalay wixii meesha kaga dhintay waa waxa kan xumadan iyo waxaan kaa karayaa bay leeyihin waa dagaalkaasi wixii ka soo baxay idan jidhkaaga ilaahay baa diyaariyey waxaa lagu talagalay markaa diyaarintaada in la baro xanuunada qaar si markay yimaadaanba uga takhallusi karo tallaalku waa intaa uun markaa waa in saa lagu mudo dabeetana xanuunadaa mar kastoo jidhkaagu dareemo instantaneous inuu uga bixi karo waxaan leenahay qofku intuu yarya wuxuu u baahan yahay difaaciisa jidheed in la dhiso sidaa difaaca jidh aynu dhisayna dhakhtarka lagula ordayna usoo tallaalayno inaynu difaaciisa caqliyeed iyo caqiideed inaynu dhisno inaynu barro ilaahay iyo jiritaankiisa inaynu barro nebi maxamed iyo nebinimadiisa inaynu barro kitaabka qur-aanka iyo saxiixnimadiisa iyo inuu xagga alle ka yimi inaynu barro towxiidka iyo aakhiro iyo inay jirto inaynu barro maalin la xisaabtamo ina waxaasoo dhamme adilo caqliya naqliba waa leeyihin adilo filosofia adilo caqliya adilo oo qofku hadduu si fiican u barto aanu hadhow jabaynin uu noqonayo qof tallaalan laakiin haddaad qulololaa xafidsiiso dee ku badbaadi maayo ayuu badanta ilaahay si kale unu badbaadiye mooyaane qur-aanku laga qaybay bale inagana waa soo wadnaa waa qaybsiinaa laba sano markuu ka maqan yahayna mid kama yaqaano mise xufaadaa lasoo saaray bal suuqa galoo weydii kuwa daroogada iibiyo jelesh ka buuxa in kamid ah qur-aanka way hayn jirtay imikana xabad ka garan maayaan idan systemkaynu wuxuu wadnaa inaanu productive ahayn waxaynu ka garanaynaa productkeenna systemka markaynu wadna wadna wadna wixii ka baxay muxuu noqday wixii ka baxay wuxuu noqday inan faranjiyoobay iyo inaan daroogada cabay ama jeelka galay ama dadka boobay ama tuugu noqday ama gaanga noqday labadaa inan baa inoo soo baxay way yartay inan soomaaliyeed oo ma odhanayno ma soo bixin laakiin marka number wise loo eego in ka yihiin inta aynu soo saarnay inan soomaaliyeed oo af soomaaliyeedna garanaya diintiisana garanaya waddankana ku noolaan karo aqoon laho shaqaysan karoo xoogsan kara inan iyo inanba intaynu soo saarnay waa intee intaynu sellos garaynay si kastaba aan u losgarayna waa intee see intay isku yihiin intay isku yihiin waxa ay sheegaysaa schooling systemkeen iyo waxbarashadeen iyo masaajidkeena iyo malcaamadeen iyo systemkeena iyo waalidkeenu inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan bay sheegaysaa waxay sheegaysaa wadadaasi productska inoo soo wadaa noocay yihiin bay sheegaysaa sidaa awgeed waxaynu u baahannahay ilmahan inaynu difaaciisa dhisno oo caqiidadiisa dhisno oo uu noqdo mid isdifaaci kara walidaalik baa ambiyada qur-aanka markaad eegto waxaa rasuul la soo diray qur-aanka markaad eegto waxay ka bilaabaan qadiyatu tawxiid dadkan marka horaa la rabaa in la tallaalo waxaa la rabaa mabaadi rijid ah qofku hadduu qabsado aanuu xaqa markuu arko aanuu waxa kaloo dhan hadduu loo arkay aanuu weecweecanan inuu helo si awgeed baa ambiyadoo dhami ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru ka bilaabaan towxiidkaasaa lagu sugaa qur-aanka inta ugu badan leh aakhiro iyo ilaahay buu ka waramaya aakhiro iyo ilaahay labadaas oo ah labada rukun ee towxiidka ugu waaweyn ayuu inta ugu badanna ka waramaya marka waxaynu leenahay haddaynu rabno inaynu dadkan badbaadin karno waa inaynu schooling systemkeennaa ama ischool dhammaystiran ha noqdo ama weekend school ha noqdo ama after school ha noqdo suu doonaya ha noqdo laakiin system qofkan caqaa'idiisa iyo diintiisa bari kara waa inaynu keennaa system ilmahan tallaali kara waa inaynu keennaa ka labaad ilmahani wuxuu la kulmayaa taxaddi akhlaaqiya oo meeshanuu tegay oo meesha rag iyo dumarba laysku dhex jiro adigu lamaad kulmin waxaad si leedahay eh, gaal baad la nooshay iyo gabadh qaawan baad leedahay waxba maad arag waayo adigu toban qof oo shaqada ah unba is aragtaan inta ka dambaysana maqaaxida soomaalida iyo masaajidkaad joogta cid kaloo ay is aragteen ma jirto laakiin ninkani bedweyn buu ku jiraa laakiin waxaan leenahay haddii caqiidadu ay dhisanto salaadii bay gaadhimaya haddii ay caqiidadu dhisanto oo qofku valueskiis uu dhismo iyo waxa uu qiimeynaya oo uu dhismo qofku wuxuu saxa u yaqaan iyo wuxuu qaladka u yaqaana markaasay ku filantay ilaahay ka cabso iyo waanada iyo abba dhowrsanood marka hore ma aha waa markay kuwani dhismeen ayaa waxa anfacaysa itaqi inaad ku tidhaahdo war ilaahay ka cabso waayo dareenkan iyo aakhire iyo ilaahay jiritaankiisi wax unkula rumaysan yihi marka itaqi illah markaasay wax taraysaa si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayay toddobada aakhiro carshuraxmaanka harsada waxaa ka mid ah shaabun nasha'a a fii cibaadat illah wiil lagu barbaariyey ilahay cibaadadiisa la treengareeyey wuxuu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam ina rabbaka la yacjab lishaab illah sabwata lah ilaahay waa la yaabaa nin dhallinyaro ah oo aan weecad lahayn quman saas awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wiil dhallinyaro ah uu reerkoodii ka tegay laga kaxeeyey oo la iibsaday oo addoon laga dhigtay oo guri boqortooyo jooga oo boqoraddii hunguraysay boqorku tuu qabay hunguraysay oo diidan way isku dayday inay xoog ku kafsato waqallaqat ilabwaaba wa hayta lak wax walba intay u hagaajisay tiri soo dhowow oo ku yidhi macaad allah ilaahay baan ka magan galay oo markuu diiday istidhi kufso ou cararay oo orodkii albaabka uu kula kulmay ninkeedii oo saa kaga baxsaday oo ay haddana khidad kala degtay oo ay leedahay lain lam yafcal maa aamuruh waxa aan ka rabo hadduu samayn waayo la layusjanan walayakuunanna min asaakhiriin waa la xidhi doonaa kuwa dulloobo buu ka mid noqon doonaa oo ilaahay baryayoole le rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu aniga agtayda xabsigaa lagaga kalgacayl badan yahi waxay igu yeedhayaan yani muctaqadkiisaa dhisnaa ilaahay cabsidiisaa ku beerayd saa daraaddeed buu xabsi ka dooranayaa inuu zinaysto waa mansilo sarraysa ilaahay qur-aanka markaasu ku leeyahy waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yuqniyahum allahu min fadli ha dhowrsanaadaan dhallinyarada wixii aan helaynini waxay ku guursanaadaan waxay ku guursadaan waxaan leenahay qofku markuu caqiidadu dhisanto ee akhlaaqiyaadka lagu tareengareeyo markaasuu dhismaya qof jira noqonaya qof jira markuu noqdo wixiisu ku faanaya markaa waa muctazun bidiini hadda waxaa laga yaabaa xataa hadduu salaada tukanayo ama caynka samaynayo isagoo la khajilsan inuu tukado ama qarsanaya su-aalaha yurubna la weydiiya waxaa ka mid ah sheekh masquusha ma lagu tukan karaa oo maxaa salaad iyo masquul isku keenay yani waa nin diintiisi la qarsanayo khajilsano isla meelaad ku dhuumato aan ku arag marka aad foorarsanayso wax bini aadamaysa aanu ku arag meel gaara ah. oo aan dad arag yani waa muctaz baanu ahayn diintasaanu kalsoonidii naf ahaan buu u jabay in badan dadku waxay maqlaan anoo ka sheekaynaya nukadka gandi laga sheego waa nukta ma xataa qoraal iyadoo ah arag waa nukta lay sheegay waxay idhahdaan mahatma gandi ninkii la odhan jiray nin qaanuunyahan oo filosofa oo falsafada basifismka la yidhaahdo dunida ku faafiyey in nabad wax lagu raadsado waan la dagaalamin oo indiya xoriyadeeda uu soo dagaalamay buu ahaa uu soo halgamay marka wuxuu rumaysnaa diintiisii buu haystay hunduusamkiisiiyo wixiisii hunduusku waxay qaataan laba go cadcad mid xagga sare laga hoodo iyo mid inta halka la duuduubo dabada la geliyo xagga dambe la geliyo markaa nin westrankanabay kulmeen ul yar iyo labadaasuu qaadan jiray waana feedha qaawana aqoon ahaan waa in loo yeeroo la garanayo macruuf ah bulsho dhan hogaamiya laakiin kaljarkiisuu ilaashanayay min ingiriis baa wuxuu ku yidhi bay yidhaahdeen oo taay xidhan ayaa ku yidhi warstis maradan yare dabageliska oo dabada ugu jirta yuu waxaa dabad gashatay waa maxay kama waalinaysna su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi warstis baalka yare halkan ku xidhnaa taygii this is necty buu yidhi kani waa qoor ku xidh and this is bakty buu isna yidhi yacni maraa nina qoortuu sudhay nidna dabadu sudhay waana maro yacni wax weynoo lays maxaa maxaa aniga maradayda ka dhigay weeyaan wax laysweydiiyo taadana ka dhiga wax la aqbalo adba mar inta intaad qoorta ku xidhay laallaadsatay anna mid baan dabada gashaday marka maxaa aniga maradayda su-aal geliya yacnii ninkani wuxuu ku faanaya waa muctazun kaljarkiisa dhaqankiisu ku faanaya dunidu maaha dhaqama waxay ku kala sarreeyaan mashaakilkayna haysta waxaa ka mid ah wixii laynagaga hormaray maynan raadcayne waxaan lagu hormarin baynu raadcaynaynaa firseerega dunidu aqoon bay ku horumartaiyo synis iyo waxbarasho ka maynan raadcayne wax kale aynu raadcaynaynaa dunidu ma dhofora xiirxiir iyo isdaawin iyo marada la daldalooliye iyo khabro lacaba miyaa lagu horumaray wadan bini aadam oo ku horumaray miyaa naqmaasheen this is a culture of a people ama ha wanaagsanaado ama xumaado waa dhaqan dad samaystay oo uu laakiin maaha aqoon maaha wax la isugu faano waxay ahayd inaynu waxeenna ku faano maradeenna inaynu ku faano dhaqankeenna inaynu ku faano dadnimadeenna inaynu ku faano idan waxaynu leenahay qofku markuu caqiidada iyo dhaqanka helo iyo akhlaaqiyaadka iyo valueska markuu aaminoba waxay keensanaysaa inuu wixiisa ku faani karo shayga saddexaad waa soo koobaya shayga saddexaad aan ku gabagabaynaya waxa weeyaan mushkilat alfaqr mushkilad wax la-aanaa jirta waynu nimi qaxoontaynu nay dad madoobaynu nay shaqadaynu hellaa shaqooyinka dadka ugu hooseeya caruur badanna waa dhallay idan dhaqaalaheenu wuu hooseynayaa standard of lifekeenu wuu hooseynaya waayo faamiligeennu wuu ka badan yahay faamiliga kale dhaqaalahayna soo galaana waa ka yaryihiin maxay dhaqaalaha kale raadeyn wuu samaynayaa laakiin waxaynu u baahan nahay inaynu dadkeenna barro callimhu kayfa yastaad bay idhaahdaan miskiinka wuxuun lama siiye siduu u ugaadhsadaabaa la baraa innagu aragti baynu kala nimin wadanadeeni odhanaysa qofku ama ilaa jaamacad ha socdo ama xaqoon la-aan ha iska ahaado dunidanna shaqada ugu badan bini aadamku qabta waa xirfad dadkuna wada iqgoodu ma wada sareeyo ma wada hadda jaamacad ka wada bixi karaa jaamacadda dadka wada baxayna shaqo ma wada heli karaan waxaa muhimka ah inaynu baranno xirfadaha waddanka yaalla oo dadku ilmahaaga haddaad arkaysa inuu c grade ama d grade ama wax ku dhadhow joogo maxaad jaamacad kaga lugoynaysa ama inuu kasii dhacaumeed rabtaa ou dabeetana darogada iibiyo waxaa ka roon inaad xirfad u wareejiso inuu computer barto inuu qasabada barto inuu gawaadhida saa loo sameeyo barto inuu electronics xirfad uu ku xoogsan karo calimhu kayfa yastaat waa inaanu baraa qofkan siduu waxu noqon karo innaga waxeenuma waxa weeyaan ama jaamici noqo ama suuq joog noqo xamaal noqo xirfadda qura aynu garanayna waxa weeyaan soomaalidu dee laba xirfadood bay dunida la wareegtaa mid waa darawalnimo dunida meel kasta joogto soomaaligu xirfadda koowaad u yaqaano waa darawalnimo taxi kaxee bas kaxee kan kaxee waa darawalnimo xirfadda labaad aynu naqaaneyna waxay ahayd trade waxiibin waxiibintu iyadu yurub kama socoto oo shirikad waaweyn baa cunno haysta dhar haysta waxba ma iibin karno wax iibinteenna yurub waxay kusoo aroortay manqaaxi yar iyo meel yaroo madow ama dukaan yaroo dirac dumar iibiyo inagunba wax iska iibinaa iyaga waxba kama iibino kontonkeeni soo qaxaynba wax kala iibsanaa idan xirfadda quraynugu soo hadhay waa maxay waa driving marka dadkeennao dhan ma tagsiilaynu u tababaraa iyo xamaal maya waa inaynu tijaabinaa oodkeenna intuu odhan lahaaba hina darawalbu ahaa darawalbaa noqday inaynu farsamo darawalnimada ka fiican barro maxay callimu kayfa istaata waa xirafkan waddanka yaalla ee farsameed haddii aynu jaamacad ilmaa ka bixin kari weyna ama awoodi kari weyno ama ribanimadeeda diidnay ama kan diidnay daruqyo badanoo kaloo loo wareega baa jira inaynu barro siday wax u baran lahaayeen isla markaana waxay keensanaysaa labaadna hadduu diin iyo caqiide iyo dhaqan fiican helo wuxuu baranayaa in la xishoodo oo aan wax la xadin oo aan xashishad la iibin oo aan suuqa xun la gelin ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya dad muslimiin oo foqora ah yaxsabuhum uljaahilu akhniyaaa min atacafuf baa ilahay yidhi dadka aan xaalkooda ka warhayni dad waxhaystay moodayeen dhowrsanidooda daraaddeed hadduu ilmaheennu intaynu wada korin kari weyne waxda bari kari weynay dhowrsanidaan barro youtube noqonin bulshada kusoo kordha ama daroogista bulshada kusoo kordha ama kan kusoo kordha yuu noqonin ama waynaynu barraa sidii uu u ugaadhsan kari lahaa isla markaana waynaynu barraa inuu noqdo qof dhowrsanaan karaa sala allahuma calaa maxamed waala ali saxbi